الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxau ku soo saaray imaam الbukhaarي raximah اllahu صaxiixiisa can anas bn maliki radi اllahu canhu annahu qaal inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min الshacr من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وحول أنس بن مالك رضي الله عنه أنس وحوها أصحابتي رسولك waxaanuu rasuulka sala allahu calayh wasalam u shaqaynayey toban sannadood rasuulka markuu sifeynayey wuxuu yidhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam man arag qof ka wanaagsan weligey shay aan sameeyey ima odhan maxaad u samaysay shay aanan samayna ima odhan maxaad u samayn weyday waxau yihi maan taaban shay ka jilicsan gacanta rasuulka calayh salaatu wasalaam xariirta noocyadeeda oo dhan waan taabtay buu yihi rasulka sal slam gacantiisa ka jilicsanayd maan urin buu yidhi udug ka udgoon udugii rasuulka calayh salaatu wasalaam waxa uu sheegay rasuulku inuu aad u naxariis badnaa oo aad u udgoonaa anas wuxuu yidhi innakum latacmaluuna acmaalan idinku waxaad qabanaysaan oo aad samaynaysaan shaqooyin dembiyaad ku dhacaysaan buu macnuhu dhacayaa hiya adaqu fii acyunikum min ashacri dembiyadaasoo indhihiinna kala yar xabadda tinta ah kunnaa nacuduhaa calaa ahdi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalama dembiyadaa waxaanu ku tirinaynay wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam min almuubiqaat dembiyada wax halaaga sida sixirka oo kale iyo shirkiga oo kale dembiyadaasuu rasuul ku tilmaamay sal allahu aleyh wasalama muubiqaadka cuquuqu lwaalideyn iyo wixii la mid ah wuxuu ihi dembiyadaan ku tirinay muubiqaadka ayaa indhihiinna tin kala yar idinka wa asxaabii saxaabada rasuulka ka mid a ah, calayhi salaatu wasalaam ciduu la hadlayaana waa asxaabtii rasuulka wax ka mida uun iyo taabiciintii waayo anas mucamar buu ahaa ilaahay cumri dheer buu nooleeyey subxaanahu watacaala rasuulkaa ugu duceeyey ilaahay inuu cumrigiisa iyo ubadkiisa iyo maalkiisaba u barakeeyo bal waxaa la sheegaa inuu anas bin maalik yidhi malaha boqol ama toddobaatan wax ku dhow oo uu dhalay ama awowiyibaa dhintay intuu isagu noolaa boqol qof wax ku dhow ama boqol bay gaadheen ama toddobaatan bay ahaayeen qof ayaa dhintay intuu dhalay iyo intuu sii dhalay intii noolayna hadalkeedaba daa muddo dheer buu ilaahay noolaysiyey subxaanahu wa tacaala boqol sannadood anbaba weydaartay rasuulka u duceeyey sala allahu caleyh wasalama cidduu la hadlayey waa asxaabtii rasuulka cid ka mida iyo taabiciintii uun waa dadkii wanaagsanaa waa dadkii khayrka looga marakacay ee rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dad waxa ugu khayr badan facaygaas aan noolahay cidda joogta bimacnaa faca saxaabada ayaa ugu khayr badan buu rasulku uhi alayh isalaatu wasalaam uma aladiina yeluunahum kadibna faca kusii xiga uma aladiina yeluunahum faca kale kusii xiga waa ardaydii asxaabta rasuulka ardayda asxaabta rasuulka ardaydoodii waa saddexdii qarni saddexdaa qarni ee isku xiga ayuu rasuulku khayr uga marakacay saddex qarni intee muddadu noqonaysa ma boqol sannadood baa mise way ka badanaysa mise way ka yaraanaysa culimadu isku khilaafeen wax midhaana ka goosan mayno khilaafkaa inaynu sardino oo aynu ka waranno almaqsuud waxa uu leeyahay waxaad samaynaysaan idinku innakum la tacmaluuna acmaalan bal maxaad u malayn doontaa shan boqoloo sannadood kadib maxaad u malayn doontaa lix boqol kadib maxaad u malayn doontaa kun iyo saddex boqol oo sannadood kadib dadkii noolaa waa innaga kun iyo saddex boqol iyo dhowr iyo soddon sannadood kadib baynu noolnay waayo haddii la yidhaahdo anas binu maalik boqol iyo dheeraad buu gaadhay hijiriyadii marka laga soo tiriyo dee boqol baynu ka tagnay ilaa kun iyo afar boqol baynu ku jirnaa kun iyo saddex boqoloo dhowr iyo soddon sannadood dadkii noole maxaad meelayn doontaa dembiyadu dhexdooda siday ku yihiin macaasidu siday ku tahay saddex tusaale oo dunuubta aadka loo yaraystaa tusaalaha koowaad waxa uu yahay dad fara badani waxay fudaysadaan oo ay yaraystaan wax afkooda ka soo baxaya waxaa afkooda ka soo baxaya waxa uu noqonayaa shayga loo yaqaano xanta xanta rag iyo dumarba waa lagu itixaamo waa lagu fitneeyey mas'aladan tilmaamayaa maa xantu waa xaaraan iyo xantu xaaraan maaha waxay tahay mararka qaarkood qofku ilaahay kama cabsanaya subxaanahu wa tacaala laakiin bani aadamku la fadhiya isagoo ka cabsanaya ayuu dadkii la xamanayaa dadkii xamanayey tusaale ahaan qof baa la xamanayaa wuxuu og yahay qofkaa la xamanayaa shaygaa lagu xamanayo inaanu ku sifaystan inu beri uu ka yahay waa beri buu ka yahay dabadeeto isagii oo og inuu qofkaasi beri ka yahay ayaa qofkii xamanaya oo xantii ku sii tiigaalaya weliba xoog buu kusii tiigaalaya markaasuu ku dardaraya muxuu u xamanayaa si dadkaa uu raaligeliyo si saaxiibadii u raaligeliyo bes xantaa ujeeddo kale kama aha inay dembitay wuu og yahay kaa kaluu ku raaligelinayaa waxaa ka maqan inuu ilaahay raaligeli subxaanahu wa tacaala oo uu ku idhaahdo waar walaalkaa waxaan beri buu kaiya ka daag saa awgeed baa rasulku uhi alayh isalaatu wasalaam man daafaca can cirdi akhiihi daafaca allaahu can wajhi naara yowma alqiyaama qofka walaalkii sharaftiisa difaaca ilaahay baa wejigiisa naar ka difaaca maalinta qiyaamuhu rasuulku yhi alayh isalaatu wasalaam ilahay kuwa haynaga dhigo dembiga labaad ee la sahashay ee la sikhirtay ee in fara badan dadku ay ku halaagsameen in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane waa sawirada sawirka rasuulku sal allahu alay wasalam meel fog buu kaga soo hadhay waxaanuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka wax sawiraya iyo ka isa sawiraya ee raallida ka ah waa sawirka aan loo baahnayn sawirka isagu loo baahany uu ka baxsanyo haddii qofku dee baasaboor ku dhejisanayo ama iqaamada ma fiisi ama wax lamida ah waa loo ogolyihi laakiin sawirada laysla dhaco ee shay looga baahanya aanay jirin waxau rasuulku sheegay labaduba inay dembi weyn ku jiraan wuxuu rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam ina ashadd annaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun maalinta qiyaame dadka ugu cadaabta adagi waa kuwa isa sawiraya buu rasulku yidhi alayh salaatu wasalaam kuwa wax sawiraya iyo kuwa la sawirayo kuwa ka ganacsanaya iyo kuwa moobilada ku sita kuway guryaha xasuus ugu yaallaan kulli way soo gudagelayaan maalinta qiyaame iyagaa ugu cadaab xun buu rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam dadka loo sheegay cadaabta darani way fara badan yihiin waxaa ka mid ah fircawn iyo ciddii raacday waxaa la odhanaya adkhiluu aala fircawn ashadd alcadaab waxaa ka mid a ah xeedradii nebi ciise lagu soo dejiyey calayh salaam ciddii beenisay faman yakfur bacdu fainii ucadibhu cadaaban laa ucadibhu axada min alcaalamiin maadaama oo dadka ugu cadaabta xun fircoon iyo dadkii nebi ciise xeerada lagu soo dejiye ay yihiin oo dad baan ay yihiin khatar buu ku qofka sawir hayste guriga dhigtay waxaa kaloo rasuul ka sugan calayh salaatu wasalaam inuu ilaahay yidhi waa man adlamu miman yadhabu yakhluqu ka khalqii yaa ka dulmi badan mid isku dayey inuu abuuro abuurkaygoo kale waxaa kaloo rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu sheegay qof kastoo sawir sawiray man sawara suuratan kullifa yowma alqiyaamati an yanfuka fiiha aruux aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam kii sawir sawiray maalinta qiyaame waxaa lagu kalifaa inuu naf ku afuufo rasuulku yidhi minku afuufi karaa macnaheedu wuxuu dhacaya cadaab adag ayuu gelaya qofka sawir shaqo ka dhigtay dembigaas waa dembi aad u daran qofka muslimkiina wuu ka nasahanyi waa inuu iska ilaaliyo waa inuu iska ilaaliyo cabdullahi ibn cabbaasna markuu ka warramay xadiidka sawirka diidaysa wuxuu yidhi fain kunta laabudda faacilan fasnac ishajara wamaa laa ruuxa fiih haddii laga maarmaanaya ta inaad wax sawirayso geed sawir iyo waxaan ruux lahayn waxaan naf lahayn sawir haddaad quraanjo sawirto haddaad duq sawirto haddaad geel sawirto isu kaa mid wixii aan naf lahayn baad sawiri kartaa dembiga kale ee dunuubtii aad kala yaraystay ah waxa weeye in raggii ay maradii shullaha dhigaan dumarkiina ay maradii faytaan waxaad mooddaa in loo kala bedelay ilaahay subxaanahu wa tacaala suurat alaxzaab wuxuu ku yidhi nebi maxamed qul liaswaajika wa banaatika wa yudniina calayhina min jalaabiibihina waxaad fartaa dumarkaaga iyo ciyaalkaad dhashay hablahaaga ah iyo dumarka mu'minaadkaa ah, xijaab dam haysku siiyaan bal rasuulku sala allahu calayh wasalama wuxuu yidhi yurkiinahu diraaca xadiidka umusalame saxiixa ah waxay jiidayaan dumarku dhudhun in leeg saasuu rasuulku yihi alayh isalaatu wasalaam raggii iyaga maxaa la yidhi raggii waxaa lagu yidhi maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi naar xadiidka bukhaari wariye abi hurayra qofka guntiga dhaafiyo qonofyada naar buu gelaya qofka istusnimo u jiita xadiidka abi dare muslim wariye rasuulku yhi alayh isalaatu wasalaam ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim almusbilu saddex ilaahay naxariis la ku eegi maayo hadal naxariista kula hadli maayo cadaab baanu gelinaya maalinta qiyaame cadaab daran kow wuxuu ka dhigay rasuulku ka jiita ninka qonofka dhaafiya maradiisii hoosu dhaafiya rasuulku sal sl wuxuu naar buu gelaya dunuubtaa la sakhirtay buu aanad ka warramaya wuxuu yidhi waxaad samaynaysaan dunuub indhihiinna kala yar tin iminka saddexdaa dembiyaenu sheegnay tusaalahaan dembiyadu way farabadan yihiin dadka samaynaya dee dembiba lama aha xabatina oo ka go'day garhkooda ama madaxooda lama ahaba amba way kala yartayba waxau ihi kunaa nacuduha calaa ahdi rasul sal slam min almubiqaat xilligii rasuulka waxaan ku tirinaynay dembiyada halaagan iska daa xilligii rasuulka xilligii saxaabada haddaad eegto tusaale keliya cumar ibn khadaab radi allahu canhum maalin maalmaha kamid salaaddii subax buu galay isagoo salaaddii subax ku jiro asxaabta rasuulka tukanaya ayaa nin majuusiya abuluulaal odhan jiray calayhi lacaayin allah ayaa wuxuu soo qaatay gol xab weyn oo uu soo sumeeyey dabeeto cumar markii uu salaadii galay buu dhabarkaa uu gol xabti kala soo tiigsaday calooshiisu way dolooshantay cumar radi allahu canhum markii calooshiisu ay dolooshantay salaadii saxaabi saxaabada ka mida ah buu dadka yidhi tuki salaadii wuu tukiyey isna halkan uu yaalla caanuhu afka ka cabaa calooshii ka soo dhacayeen oo ka soo daadinayeen dadku way u imanayeen may jirin dhakhaatiirtan casrigae maanta ama qofkii tolaya amba daweynaya amba qaliinka lagu samaynaya markiiba may jirin way wimanayeenoo qofka haddii waxaasoo kale ku dhacaan dee waa laga quustay way wimanayeenoo qaar baa ku lahaa khayrkaasaad leedahay sidaa sidaasaatay janno ku bishaarayso nin dhalinyaraba u yimid wuu ammaanay cumar ibnu khadaab buu ammaanay wuu sii dhimanaya cumar sakaraatulmoodkii ku sugan yiba markii uu sii jeedsaday ninkii dhallinyaradahaa uu isiri tag ayuu cumar sii eego wuxuu arkay cumar isagoo maradii u gajanaa jiidaya wuxuu ku yidhi rudduu calaya algulaam inankaya ii soo celiya nin dhallinyarabuha waa loo soo celiyey wuxuu ku yidhi ya bna akhi irfac izaaraka fainahu abqaa lihawbika wa fii riwaayatin anqaa lihawbika wa atqaa lirabbika sakaraatulmowtkii buu ku sugan yihi wuxuu ku yidhi inan yahow kor qaad guntigaaga kor qaad iyadaa maradaada u baaqinimo badanoo u nadaafad badan rabbigaana u raaligelin badan ilahay dembigana dhaaf subxaanahu wa tacaala khayrkana allah ina waafajiyo dunuubtooda kuwa qirte ka toobadkeena allah inaga dhigo subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk